yahay weeyaan baabkii marka waxaan soo qaadanay xadiidkii afar kun shan boqol iyo laba iyo lixdanaad oo xada akhbaranaa ismaaciil ibn mascuud uu alimaam anasaa'i uu yidhi ayaan soo qaadanay qeybahana aan ku jirno marka oo caawa aan kusii jiri doono insha allahu tabaaraka watacaala waxaa weeyaan waa ribadii loo yaqaanay riba alfadli waa riba alfadli baabka loo yaqaanay oo waxyaabaha ama la kala bedasho ama la isku sarrafto in labada shardi laga eego haddii hal nooc ay isku yihiinna laba shardiyaa loo shardiyaa haddii haddii hal nooc hadday isku yihiin laba shardi ayaa loo shardiyaa haddii ay kala nooc yihiinna hal shardi ayaa loo shardiyaa haddii ay isku nooc yihiin oo sonkor sokor qamadi qamadi dolar dolar saas ay tahay xaaladda waxaa weeyaan waxaa loo shardiyaa altamaathul waataqaabud inay isla eg yihiin in la kala qaato oo muxuu ahaa isla fadh isku fadh isla fadhigaas lagu kala qaato haddii ay kala nooc yihiin oo qamadi iyo geley oo kale ay tahay amaba dolar iyo shilin oo kale haddii ay xaaladda noocaa noqoto amaba fido iyo dahab ay noqoto taqaabud unbaa shardi ah laakiin shardi ma ahan tamaahul in meesha lagu kala qaato goobta wax lagu kala iibsan lagu kala qaato oo la kala wareegsada ayaa shardi ah laakiin shardi ma ahan tamaahul inay isla ekaadaan shardi maaha maxaa yeele isku qiimo ma ahan inta ayada ayaa axaadiis kusoo aroortay nooc walba uu imaamka raximah llahu raxmatan waasica uu qeyb qeybna uga keenayaa markii dambe wuxuu u wareegi doonaa diinaarkii iyo wuxuu wareegi doonaa fidadii dahabkii ayuu wareegi doonaa insha allah tabaaraka wa tacaala biidn illah caza wajal waana gaari doonaa xadiidka afar kun shan boqol iyo saddex iyo lixdanaad oo hoos imaanay beycu ashaciiri bishaciir waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai ala sl abarni maxamed ibn aadam aljuhani waa saduuq maxamed ibn aadam aljuhani waa saduuq can cabda ibni sulaymaan alkilaabi waa iqatun tabt can ibni abi caruuba wa saciid ibn abi caruuba can qataada ibnu dacaamat saduusi اlbasri can muslim ibn yasaar can abi ashcaf asancaani wa sharaaxiil ibnu aadah ama addi haakada aadah iyo magacaa tirahdaba asancaani aadahdaasaa ugu roon sharaaxiil ibnu aadah ayaa ugu roon abilashcaskaas waa iqa can cubaadata ibni saamitin radia allahu ta arda wakaana wuxuu ahday badriyan reer beder ayuu ahaa saxaabadii beder ka qayb galay oo malaa'igta ka garab dagaalamay ayuu ka mid ahaa biladaas raggii ilaahay uu siiyey ayuu ka mid ahaa radia allahu tacala arda wa kaana wuxuu ahday ninka la yihahdo cubatu ibni saamit baayaca anabiya nabigeena mid bayca la galay calayhi salaatu wasalaam kula ballamay anlaa yakhaafa inuusan ka baqin fi llaahi alla weyne dartii uusan ugu baqin lowmata laa'imin mid ee eeddiis uusan ka baqin yacni waxyaabaha nabigeenna calayhi salaa slaam saxaabadii ay baycada kula galeen ayaa waxaa ka mid ahaa qofka inuusan ilaahay jidkiisa isagoo haayo oo xaq ilaahay uu faray sheegi inuusan qofba ay eedayni uusan ugu baqin oo xaqi uu sida u ah u abbaaro ragga nabigeena kula ballamay ayuu ka mid ahaa ninka la yidhah qataada ninka la yidhaahdo cubaat ibni saamitin radia allahu ta arda wakan wuxu badriyan reer bared ayuu ahaa wa kaana wuxuu ahaaday ninka liha cubaat ibni saamit baayaca nabiya nabigeen mid baycala galay calayhi salaa slaam an yakhaafa inuusan baqin filaahi allayna dartii lowmata laa'imin qof ee tamaeediis inuusan ilaahay dartiis wuxuu u samayn lahay uusan ugu harin uusan eed bini aadamdan ka gelin ragga nabigeena kula ballamay ayuu ka mid ahaa ana ubaadataana cubaadata cubaada qaama wuu istaagay khaiiban xaalu ya mid khudbayni faqaala kadibna wuxuu yidhi ayuha naas wardadow inakum adinka qad axdattum waxaad soo darsiseen ood soo kordhiseen buyuucan iibab waxyaaba noocyo kala duwan oo iibab kala duwan ayaad soo kordhiseen noocyo kala duwanoo beca laa adri ma ogi maa hiya waxay tahay ma garanay aniga meelaad ka keenteen ma garan karo alaa hooyaay ina dahaba dahabka oo bidahabi dahab lagu iibiyo wasnan waa miisaan biwasnin oo u dhigma miisaankiisi wasna biwasni waa miisaan miisaan u dhigmo kiilo kiilo nacam waa wasnan miisaan biwasnin miisaan walfida ahay ahay tibruhaa teedii muxuu ahaa nooca tibriga loo yaqaano qoyaa iyo wa nooc caynta loo yaqaano mid ahaadaba tibriga waa intaan weli muxuu ahaa aanan la la warshadaynin intaan la warshadaynin waa dahabkii khaalis aan ah warshad la gelinin caynkana inta badan waxaan u filaya wallahu aclam inay tahay markii eh, la sancayo oo silsilada iyo faraatiyaal iyo laga dhigo haddii intaa ka badelna ay yimaadaan waa isla arki doona insha allah tabaraka wa tacaala wa ina alfidata fidadina bilfidati fida lagu iibiyo wasnan biwasnin waa miisaan miisaan u dhigmo kiilo kiilo nus kiilo nus kiilo toban gram toban gram saas weeyaan tibruhaa teeda eh, weli aanan la farsamaynin oo asalkii oo sidii muxuu ahaa fidanimadii baaqi ku ah iyo wacaynuha tii la farsameeyey saas unbay kolley igu noqotaa hadda haddii isbeddel aad u yimaadana insha alla dib baan ugu noqon doonaa walaa ba'sa dhib ma lahan <clears throat> bibayci alfidati fidad in lagu iibiyo bidahabi dahab lagu iibiyo dhib ma lahan yadan biyadin hoo iyo hoo markay tahay oo gacantaada eh, igu dhiib taydan iga qaada ay xaalada halkaa tahay dhib ma lahan waalfidatu fidadana aktaruhumaa labadooda dahabka iyo fidada kan badan ay tahay fido badan oo toban kiilo ah hal kiilo oo dahab inaad muxuu ahaa eh, ku badasho dhib ma lahan laakiin waxaa shardi ah yadan biyadin ho iyo ho iyo dhiib aan kuu dhiiba taas ayaa shardi ah weeyaan walaa tasluxu ma suubata oo ma bannaana annasiatu dibdhigid ma bannaana oo dahabkan markii dahab aan kaaga iibsanay isla eg berri ayaan dahabkii kuu keena kan isiisiin maya fidadan tirada badan iyo dahabkan yar markaan kala wareegsanayno way banaan tahay laakiin waxaa sharti ah inay markaas aan kala qaadano beri ayaan fidadii kuu keenaa dahabkiisii hormari maya ma banaano walaa tasluxu ma subato ma banaano annasiiatu dibdhigid markii ay noqoto dahab iyo fida ama fida iyo fido ama dahab iyo dahab markii la kala wareegsani ama laisku bedelani alaa hooyaay ina albura gerbida oo qamadiga nooceeda baashu dhaweeye bilburi garbi lagu iibiyo iwashacira qamadii bishaciri qamadii lagu iibiyo mudyan bimudyin mudyan maxayta mudyanta waxaa weeyaan waa wax wax lagu beego oo laakiin weyn ma yara waa beeg weyn annaga suuska iyo saacan hadda muxuu ahaa mararka qaar aan isticmaalno xilliga ciidulfitriga oo zakaatlfitriga ku bixinno oo intaa la yar wax ka weyn wa waxaana isticmaali jiray niminka loo yaqaano reer sham ahlu sham oo suuriya iyo filistiin iyo hadda meeshaan loo yaqaano mantiqadaas weliba saldhigna ay u ahayd suuriya iyo dimashq dadkaas ayaa isticmaalo oo waxaa weeyaan waxaa la yihahdaa mudyan mikyaalun mikyaalan bimikyaalin bimikyaali ahli shaam yasacu hamsata cashara makuukan wاlmakuuku saacu wanisf ay maa yucaadilu اثnain وacishriin wanisf saacan halkii mak halkii muxuu ahaa mudyagan ay sheegayaan wuxuu dhigmaa labaatan iyo laba iyo bar saac labaatan iyo laba bar labaatan iyo laba iyo bar oo saac tobankii saac haddii aan idhaahdana eh, saac waa laba kiil i bar waa labaatan iyo shan kiila tobanka kalena labaatan iyo shan kiila waa konton labada kiila ayagana shan baa isku noqdeen waa konton iyo shan kiila nuskii maxaa noqday marka saaca nuskiisii kiila iyo rubac konton iyo miiqu noqday marka konton iyo iyo lix iyo iyo <laughs> konton todoba miya tamaam bar xataa ma gaarsiin aan filaya bar iyo rubi aan filaya nac iyo rubac alcumuum marka halkii marka mudyanka waa konton iyo toddoba kiila taqriiban adi konton wax ka badan oo kiila aho marka waa jawaan dhan jawaan dhan amaba loor loor cafan waa loor waa loor sitiin oo infog yani nacbas naxnu waxaan ka dhignay moogtay laba kiili baraan ka dhignay asal ahaanka laba kiili rubac waa mudi eh, muxuu ahaa markaad xisaabteeni annaga marka hore aan kordhinay marka waxaa weeyaan waa konton kiilo taqriiban waa wax konton kiilo taqriiban eh, ku dhow loor loorarka caadiga ahay oo taqaaneen waa oo konton konton kiilo aha marka mudyan ya ya a tamaam marka mudyan eh, loor insaxa tacbiir ehe bimudyin loor kale ayaa lagu bedeli konton konton kilo ile annaga mudyigooda ma naqaana muu muxuu ka samaysnaayey ma bir buu ka samaysnaa ma geed la qoryo ahaa ma jawaanuu ka samaysnaa ma ma garan karna marka haddiiba konton konton kiilo ay taqriiban u dhowaatay annaga marka inaan loor iska dhahna soo looma qaat eray bixin aan u raadina tiina waa idinku taagan tahay raggi eray bixinta laga soo <laughs> o alla hooya in albura burki oo bilbur lagu iibiyo washacira qamadii bishacir lagu iibiyo burkii aan ka hadlayna waxaa weya waa xindadii iyo gerbidii mudyan loor bimudyin loor baa lagu bedeli aan ku dhirnaanintaas walaa ba'sa dhib ma lahan bibayci shaciiri qamadigi in lagu iibiyo bilxindati gerbi lagu iibiyo yadan biyadin markay ho iyo hoo tahay iwshaciiru shaciirtana washaciiru qamadigana akraaruhuma ay badanta dhib ma lahan maxaa yeele waxaa qaalisan burkaa qaalisan amaba xindada gerbide walaa yusluxu ma banaana oo ma suubata nasiicatan eh, iyadoo dib loo dhiga ama dibidhigid ma suubata weyaan ala hooye wa ina tamra timirti bitamri timir lagu iibay mudyan loor bimudyin loor baa lagu bedelaya xataa dakara ilaa uu ka sheega almilxa ilaa xataa cusbadii uu ka sheego iyo milxigii uu ka sheego muddan bimuddin meeshaan muxuu yidhi mudyan maahan sooma muddan bimuddin mudki aad u degi kuwan kale moogta loor iyo waxyaaba badan baahida wasaas oo cuno la cunaa laakiin eh, cusbada iyada mud iyo waxyaaba yaraa lagu cabira waxaa laga yaabaa loorar inaan loo isticmaal xilliga ayada oo baahida ayada oo muxuu ahaa loor loo qaba hadda faamilka oo kale markaad soo adeegana bishi waxaa dhici karta inuu u baahdo loor qamadi ama loor bariisa ama loor sokor inuu u bahdo oo suuragal laakiin inuu loor u baahda cusbo ah faamil suuragal ma noqoni hal bil nacam culamaa ya suuragal maaha marka mudkaas baa iyada ku roon mudkaas waa laga yaray marka waa kaas mudki waa eh, saaci oo loo qaybiy afar qaybood waa muxuua nuskiila iyo wax la mid a weyaraadaan ugu fogeyn waaya eh, faman zaada qofkii kordhiyo muddan hal mud bimuddin mud baa lagu bedeli cusbadii kaba soo qaad qaar waa midan daqiiq aho aadka loo shiidayo oo weliba la sifeeyo cad midna waa sidii caadiga ahaydoo mxuu ahaa loosoo dhulka looga soo guray oo caradii ay wadataa oo taqriiban caro ma saarn laakiin waa yarcas tahay waa cusbo laakin waa yarcas tahay markay noqoto suuq in la geeyo isku qiimo maahan midaan saafigaraysanoo habaysan ayaa qaali ah adi markaad marka ku kala bedelinaysa laba cusbo ay noqoto midaan cad oo quruxda badan iyo midaan yara muxuu ahaa casaanka xiga tan casaanka ayaan ka dhigayaa hal kiilo kan cadna waxaan ka dhigaa muxuu ahaa eh, nuskiilo maya lama ogola waa inay isku beeg noqdaan ama isku kiilo noqdaan isku sidoo ay noqdaan weyaan lama ogola si kale faman zaada qofkii kordhiyo aw isdaada ama kordhin dalba faqad arbaa faqad xaqiiqa arbaa riba ayuu ku dhacay ayuu muxuu leeyahay cubaadat ibnu samit radia allahu tacala an arda xadiidkan marka nabigeenna ayaad waxaa u kor yeelayaa hhay nabigeenna ayuu kor yeelayaa hhay maxaa yeelay waxaanoo kale ra'yi laguma sheego hada mima laa yuqaalu bira'yi qofki inuu xugun iska soo saara oo waxan waa xaaraan waxan waa xalaal u yihahda ra'yigiis ku keena ma jirta weyaan axaadiis kaloo caddayd oo waxaa weyaan nabiga loo tiirinayn wayba jirtay oo nahaa rasuulu sala alla al ayaa noo horreysay nahaa rasuulu sala allah al ayaa noo horreysay xadiidka afar kun shan boqol iyo afar iyo lixdanaad wa xadiis saxiixa qaala alimamu nas amatullah kuna ibn mutn anasi wa iqat xaafi yacquub ibrahim asacdi wa iqat xaafid qaala waxay yihahdeen xadana waxaa noo warram camr bn caasim qaala wuxuu yidhi xadaana waxaa noo warram hamaam ibnu yaxya alcawdi mowlaahuma iqatu rubama wahim qala xadaana qataada ibnu dacama saduul basri can abi khaliil abulkhaliil waa saalix ibn abi maryam addubaci mowlaahum wathaqaw ibnu maciin waannasaa'iy can muslim ibn yasaar almaki waa iqa can abi lashcad asancaani haddaan soo marnay raxima allahu ljamiic waa iqe waa sharaaxiil ibn aada can cubaadata bni saamitin radia allahu taca arda qal wuu yihi cbaadatu bn saamit qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm addahabu dahab oo bidahabi dahab lagu eh, iibiyo ama lagu bedasho tibruhu kiisa eh, aan weli la sancaynin oon la farsamayn i caynuhu kiisa la farsameeyey wasnan miisaan biwasnin weyaan waa inay isku miisaan noqdaan o bifidati fida lagu badashana tibruhu kiisa muxuu ahaa weli aan la sancayn la farsamaynin iwacaynu kiisa la farsamayba wasna biwasnin waa miisaan miisaan miisaan udhigm waa inuu noqdo walmilxu cusbadi bilmilxi cusba lagu badasho iyo watamru timirta bitamri tamar lagu badasho ama timir lagu badasho walburu gerbida oo bilburi gerbika lagu badasho iwashaciiru qamadiga oo bishaciir lagu badasho qamadi kale sawaan bisawa sawaan sinaan bisawa sinaan weyaan waa inay sinaadaan milan bimilin isku jin jin waa inay ahaadaan isku mid waa inay ahaadaan faman zaada qof kordhiya o isdaada ama kordhin dalbo faqad arbaa riba ayuu la imaaday wlafdu limuxamed muxamed ayaa iskale weeyaan lafdiga xadiidkaas muxamed ayaa iskale ibn muhana laba nin ayaa xadiidka mogta imaam nasaai u ka qaatay maxamed muhana iyo yacquub ibn ibrahim lafdigaas marka waa iskala muxamed بن المثنى raxim اllah اjamiiع waaya wlafظ bn الmuثanى lam yadkur ha lam yadkur muusan sheegin yacquubu wshaciru bshacir muusan sheegin <laughs> taas nacam baahida keenaysa waxay tahay ha axsanta waxay tahay baahida keenaysa tamadigii mid hadday soo go'day oo waxaa weeyaan waa fresh midna waa bakaar oo mudday muxuuaha taallay suus iyo muxuuaha galluun iyo taxri waxbaa galay ama xataa iyadoo waxba gelin ayaa carafteedii waa isbadeshay welina waa wax la cuni karo oo madcuum ah qofkii marka wuxuu haystaa midaan sakaraadka oo hallaysan amaba hoosaysa ayuu haystaa wuxuu rabaa midaan fiican inuu soo gato cusub soo saa maaha in saaca tacbiir dambarkeeda wadato marka hadda eh, sanadkan raashinka go-a oo kaba soo qaad gallayda sanadkan go-do iyo tii laba sano ka hore go-day xitaa isku waxtar ma isku waxtar ma marka wuxuu rabaa midaan waxtar kala inuu isticmaalo amadii muna haystaa amadii kale ma haysta iyadii marka wuxuu rabaa inuu qamadii ku badasho midtan sakaraadka ahna hal kiila oo iyada iyo hal kiilo tan cusub isma qaadanaysa taas waa marka wax keena sababta maadaama xaaladda ay noocaa tahay wuxuu samaynayaa qofkii sida bannaan wuxuu gadayaa muxuu ahaa tii nooci xumaa ama noocii hooseey qualitiga u hooseeyey ayuu lacag ku gadayaa lacagta iyu marka midaan fiican kusoo iibsanayaan walow toban kiilaba ha ha noqotay kaba soqod waxaa laga yaabaa inuu midaan yara bufka amaba midaan yara muddada taalo bakaarowdi inuu ku iibiyo toban kiila kun shil hal kiilo oo midaan cusubana u kusoo iibsado kun shil dhib mala markaas nacam ha calayh salaa slam ha ha de waa rabitaanka qofka waaa laga yaaba kaba soo qaad haddii maalan yani qadiyadda lama ogolo in lisku badashay lama ogolo lakin haddii ay timaado in lisku badasho waxaa dhici karta kaba soo qaad qamadii hadda cusub oo soo go'day ayaad qof haystaa qofna wuxuu haystaa qamadii yara horeysay laakiin adag oo in aad abuur laga dhigto ay suuragalto kan abuur ahaan inuu ucuno ma rabo midkan wuxuu rabaa midaan kala kaba soo qaad midkan wuxuu rabaa middo kana middo uu rabaa biayi qarad uu rababa waxaa dhici karta middan hadda la soo goy sanadkan inay hadda ay geli karin in laga dhigo abuur oo midda yar adkaatay oo laba sano ka hor la gooyey oo abuur ahaan loo xifdiyey inay kaga fiicantaa laga yaaba kan cunitaanka midaan cusub uu rabaa kan abuurka midaan yar hor uu rabaa kadibna kiila kiilay nacam waa sax axsanta axsanta laakin wuxuu ku leeyahay sheekh nuur wuxuu ku leeyahay yacni aniga inaan hadda aan kiila qamadii soo qaado oon kiila qamadi ku bedasha maxaan ka faa'iidi de kan kale marka tan muxuu ku qaadanaya marka <laughs> iyo xoolaad ku gadani xoolaad ku gedi dharad ku gedi waxun baad ku bedeli ya waxa dhacayo ha me way dhaceen hadda eh, tacliilka hadda sheekh nuur uu madax la gundhim ujeed oon u sheegay <laughs> waxaa weeyaan kama soo qaad qamadigi amadiga mataqaanaa amadigan caadigo hadda soo go-ay ama masagadan soo go-day sanadkan inay abuur ku ficnaan laga yaaba oy kaga fiican tahay mid abuur ahaan loo dhigay loo dhigay ha looga talagalay ha ninkaana abuurka inuu cuno ma raba waa waa wax yala horrey midaan cusubuu rabaa marka waxaa weeya biyoqabe iyo bodoqabe way isu baahan yihin inay taa laga yaaba waa suuragal waaye xadiidka afar kun shan boqol iyo iyo شhan iyo لixdanaad waa xadيiث صaيixa qala imam abarna ismاعil بn mascuud الjaxdري wa ثiqaة qala xadثna khالد بن xasan hujaymi can sulayman بn cali alsdi wa ثiqaة ana aba mutawakil abulmutawakil waa ninke wa cali ibn dawuud الnaji الsami albصri wa ثiqa mara bihim ana aba mutawakil ninka abulmutawakil la yihahdo cali ibn daawuuda ayaa mara bihim soo maray yuu soo maraya sulayman bn cali ayuu soo maraya alasdi fi suuqi suuqa dhexdiisa ku soo maray faqaama ilayhi waxaa u istaagay qowmun dad baa u istaagay ana aniga oo ah sulaymaan ibni cali minhum aan ka mid ah rag ani aan ku jira marka uu istaagay oo joojiyey qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaan idhi ataynaaka waan kuu nimid linas'alaka inaan eh, ku weydiinno can isarfi sarafka inaan ku weydiinan kugu nimid qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay aba saciid alkhudri radia allahu taala arda abu saciidaan ka maqlay ayuu la soo booday abulmutawakil aan la soo boodi qaala lahu rajul nin ba wuxuu ku yidhi markuu la soo booday intuusan xadiidka sheegin amaba uu xukunka sheegin nin baa ku hadal celiyey qaala lahu rajul nin ba wuxuu ku yidhi maa baynaka wa bayna rasuuli اllaahi salى اllahu alay slam hayra abi saciid اlkhudri maa baynaka adi dhexdaada ma ahayn miya iyo wa bayna rasuuli اllaahi sal sl rasuulka alle dhexdiisa dhexdiina yani baynaka wa bayna rasul dhexdaada iyo rasuulka dhedii dhexdiina ma ahayn miya ayru abi saciid اkudri abu saciid اkudri bismi idin dhaay adigii nabiga dhexdiina cid aan abu saciid ahan kuma jirta miya wuxuu la yaaban yah marka ninkan markiiba nabiga hal qofad ay u dhexeyn alayhi الsalaat slaam waay qaal wuuu laysmaani bayni aniga wa baynahu nabiga dhexdiisa ayruhu abi saciid qof aan ahayn oo noo dhexey ma jiro qof kaloo noo dhexeeya ma jiro laysa bayni wa baynahu wa baynahu ayruhu qaala wuxuu yidhi faina dahaba dahabkii yaa dhahi saas abu saciid xadiidkana marfuucina muujadan oo maa baynii wa bayna الnabi sal ا slam hayruhu qaala wuxuu yidhi marka faina dahaba dahabkii oo bidahabi dahab lagu badasho wاlwariqa fida bilwariqi fida lagu badasho qaala sulayman wuxuu yidhi aw qaala wuxuu yidhi wاlfidata fidada bilfidati fida lagu badasho waraqi fida waa isku mid eh iyo wlbura burki oo bilburi lagu badasho qamadi gerbi gerbi lagu badasho amadi lagu badasho tamra timir bitamri lagu badasho wlmilxa cusba bilmilx lagu badasho awa biawa waa sinaan iyo sinaan waa inay siman yihiin weyaan faman zaada qofka kordhiyo calaa dalika arrinkaas ka kordhiyo aw isdaada ama kordhin dalbo faqad arba riba ayuu ku dhacay walaakhidu qofka qaadana ziyaadada iyo walmucطi ka bixinaana fiihi ribadaas gudahii gudaheeda sawaaءun waa dad siman oo isku dembi saasuu nabig sal slm lacana allahu aakila الriba wamukilahu wakaatibahu washaahidayhi qaala hum sawa xadiidki waa waaya xadiidka afar kun شhan boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadii صaxiix isna qala imam nas abarna haarun ibn cabdillahi xamal waثiqa qala xadaثna abu usamat xamad ibn usamat wa iqat dabt rubama dls qala xadaثna ismaaciil ibn abi khaalid hurmus albajli mawlahum waثiqat dabt qala xadaثna xakiim xakiim ibnu jaabir albajali waa iqa xa imaamka xadiidka uu soo bilaabay taxwiil ayuu sameeyey sanadkii dib buu noo celiyey ariiq wuxuu ka wariyey imaam nasaa-i haaruun cabdillahi xamaal xamaad ibn usaama kadibna ismaaciil ariiqa labaadna yacquub ibraahim dawraqi yaxya ibn sacid alqaطaan ismaaciilka waa la isugu imaaday marka labadaa ariiq ayuu ka wariyey alimam nasai aleh raxmat lah intaasuu ku sheegi rabaa can cubaat ibni saamitin radi allahu taala arda qal wuxuu yihi cubaat ibni saamit samictu rasulah baan ka maqlay sal sl rsulka ali qul isagoo leh addahabu dahab addahabu dahabkii alkifatu bilkifa kafad ayaa kafad lagu iibina ama lagu bedelaa maxay macnaheeda kafadda makaas waa inay saas kafadda waaba taqaanaanba kafad saas iyo mid saas ma jirto dahab bidahab inta dahabas dahabaasana saas ma soconays waa inay saa noqoto alkifa bilkifa waa inay labada kifadood isku beegmaan oy saas ay sinaadaan weeyaan kow walam yadkar yacquub ma sheegin alkifatu bilkifati ma sheegin faqaala mucaawiyat wuxuu yidhi mucaawiy bin abi sufyaan ina haada ninkan ina haada arrinkan laa yaquulu ma dhaha shayan waxuu sheega allama arka waxaad sheegi ma oo kale qaala cubaadat wuxuu yidhi inii aniga wallaahi allan ku dhaartee maa ubaali danka melihi anlaa akuuna inaan ahaado inaanan ahaanin biardin arda oo yakuunu biha mucaawiya mucaawiya meel uu ka taliyo inaan joogin dhib iguma hayso oon isaga tagaba yacni ma inaan maamulkiisa aan hoos joogo inaan inaan muxuu ahaa culays iguma hayso waan iskaga tegi karaa wa innii aniga ashhadu waxaa markhaati ka ahay samictu aan ka maqlay rasuul اllahi rasuulka al salى اllahu alayh ali waslm yaquulu dalika arrinkaa isagoo ayaan rasuulkeena ka maqlay calayhi الsalaatu wasalaam warka waa dhamaaday sooma marka adiga amaba haddii aad xataa rabto meesha aad maamusha iga buri ayuu ula jeedaa oo iga bix laakiin xadiidka nabigaan ka maqlay waa sida ayada maxaa keena marka mucaawin o sufyaan inuu arinta ayada ah horaan waa ti aan soo marnay isagoo dhibsanay ama arrinka isaga haloobsado laha haddana waxaa weeyaan waaad sheega waba kama jiraan oo kale maxaa keeni masooma gaarin axaadii badan oo waxaa jirta saxaabada qaar aan soo gaarin marka sooma gaarin waa man xafida xujatu calaa man lam yaxfad qofkii xadiidka xifdiyey wuxuu daliilku yahay xujo qofka aan xifdinin marka ishkaal lama laha ceebna kuma aan saxaabada nabigeena hal ninoo saxaabi oo axaadiista nabigeenno dhan wada koobay ma fajir ila nabigeenna saacad kasta wax kastuu ku hadla waxyi saacad kastana saxabada lama wada joogaan qaar dumarkiis basaa yaqaanay qaar waxaa weeyaan saxaabada qaaraad gooni ugu sheegay ayagaa sii faafiyey qaar ayagoo mxuu ah dhinta markuu markay dhinteen kadib ay qaarka kale ay nabiga muxuu ahaa u sheegay wahaakada marka saxaabada qaar saxaabo qaaraa usii sheegtay qaarkood fursaddaa ma helin marka ishkaalna ma ceebna ma ahan arrinta ida weeyaan wa fowqa kulli dii cilmin caliim hadda masaa'il aad u badan ayaa dad culimo ah oo maanta la yaqaano jahaabile ayna aqoonin culimonimadooda muxuu ahay waxba kama dhibays sheekhana shee cabaad xafidahu allah warcaa oo xaramka lixdan sano taqriiban korsi kulaha fadhiyo intaasu duruusan akhrinay yani madiina lixdan sano kitaabo ka akrinay ayaa markuu kitaabaha sunanka iyo saxiinka noo akhrin jiray markii casharka u dhammaado oo aadaanka la adimo wixii aadaanka ka dambeeyo su-aal alla furi saddex su-aal afar su-aal shan su-aal wixii laga gaaro ilaa laga aqimi waxaa laga yaabaa shan su-aalood isku xigta in la weydiiyo uu yidha laa adri saas waaas ka warran laa adri hee masalada ka hor laa adri masalada ka hor laa adri habeen ay uga daraydo eh, wadaadko marka sheekhana aad aan ula lacsanayn mogta bar marka qof baa layskaga sanafayaa ayaa waxaa weeyaan ayaa muxuu ah sheekhi adila fadhiyo laa adri laa adri <laughs> laa adri y markaas hadduusu waba ogeyn korsigi maa kuso fadhiisiyey hadduusu waxba ogeyn korsigi maxaa kusoo fadhiisiyey <laughs> ninkaas waxaa ka maqan wa fowqa kuli dii cilmin caliim nabi muuse maxaa lagu ganaahay alayh salaam oo inuu muxuu ahaa xer u noqdo khadir calayhi salaam loogu qasbay isagoo khudbo u taagan ayaa waxaa la yidha dadkii ugu cilmi badan markaasuu yidhi ana reer bani israil imtixaan ay ahayn mogta su-aal adaga ay weydiiyeen meel adaga ku weydiiyeen markaasuu yidhi intuu fiirfiiriyey wuxuu u qaatay marka ama si unbay ka noqotay anaa ugu cilmi badan u yidhi ilahay baa u waxyooday subxaana wa tacala waxaa lagu yidhi addoon aniga alle adig aad kaaga cilmi badan ayaa jiro khadr la yihahdo majmac albaxrayn odo halkaas xirnimo halkaas u xiraystay marka intuu wiilkiisa yuushac ibnu nuun oo waxaa weyaan khaadimkiisa akaxaystay qisadii dheereed taqaaneen oo kadibna imtixaanku ku galay labadii saddexda arrimood oo waxaa weeyaan eh, inaan ku raacdo xir ku noqdaan rabaa ima raaci kartid aniga bab baad baab adiga aadan hadda fahmi karin aan ku jiraa oo ilaahay ii waxyoodo subxaana wa tacaala adigan aan lagu waxyoonin waxaa lagu edbinay oo muxuu ahaa cilmiga inuu allow celiya la baray nabi nabi muxuu ahaa eh, muusa calayhi salaam marka masaladaas ku saabsan qofka inuu muxuu ahaa laa adri iyo laa allahu aclam u yidhaahdo waa lagaba maarmaan lidalika culimadu waxay dhahaan qofka ninka sheekha ah haddii laga waayo laa aclamu ama allahu aclam haddii laga waayo halbowlaha ayaa la gooyey qof halbowle la gooyey ma noolaana toori loo qaatay rab halkaas ma noolaani khalaas kaas diin waa isdaayeen diin ila cilmi badan adi ma koobi karti cilmigii ma koobi kartid sidaa weeyaan marka ninka la yihahda muxuu ahaa eh, sayid mucaawiya ceeb kuma lahan ceeb kuma lahan waaye baabu beyci dinaari shilinka dahabka ahaa lagu iibiyo ayuu baabkan u baab yahay bidinaari dinaar ee shilin kaloo dahab lagu iibiyo xadii afkun shan boqol iyo todoba iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai aleh ramat la abarna qutay bn saciid ibn jamiim ariif albaqlani can malik ibn anas imam da alhijra can muusa ibn abi tamiim almadani wa iqa saciid ibn yasaar almadani wa iqat mutqin abi hurayra cabdiraxmaan sakh dawsi radia allahu tacala an rasul rsulka wuxuu yihi addinaaru dinaarki bidinaar dinaar lagu iibiyo wadirhamu shilinka fidada aha bidirhami mid fida lagu iibiyo laa fadla dheeri ma jiro baynahuma dhexdooda lama kala dheerayn karo lama kala badin karo waa inay sinaadaan kaba soo qaata shilimaad dahab ah. shilimaad oo dolar ah iyo dolar waraaq ah lama kala badinayo saas weyaan baabu dirhmi shilinka fidadaha in lagu iibiy bidirhami shilin kaloo fida ayuu baabkan u baabay xadidka afar kun shan boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadid saxiix maa qablahu xadid ka horreya saxiix ku noqonaya qaala imam nasaci alih talaqbana qutay ibn saciid can malik can xumayd ibn qays almaki alaraj laysa bihi baas can mujaahid ibn jabr qaala wuxuu yihi mujaahid qaala cumar ibn khataab wuxuu yidhi radia allahu tacala canhuma addiinaaru shilinka fidada ah shilinka dahabka ah bidinaari shilin kaloo dahaba lagu bedelo iwa dirhamu hilinka idada oo bidirhami shilin kaloo fida lagu bedelo laa fadla baynahuma dheeri dhexdooda ma ahani haadaa arinkan ama kanayto cahdu nabiyina nabiga anaga ballanta nugula ballamay ilayna anaga ballanti aad nala galaa saas ahayd weyaan amaba ogaalka nabigeenna waa haadaa arrinkan cahdu nabiyina nabiga anaga ogaalkiisa uu noo ogaa nugula ogaa ilayna anaga ama ballanta nugula ballamay saasay ahayd weyaan inaan la kala badinin oo fida haddii fida lagu gadi amaba dahab dahab lagu gadi aan la kala badinin waa ballanta nabigeena iyo ogaalkii nabigeena lagu ogaay sala allahu calayhi waaalih wasalam waayo xadiidka afar kun shan boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasaci rxmtullah kuna wasil ibn cabdilacla alasadi wahiqa qaala xaddatana moxamed ibn fudayl ibn khaswaan waa saduuqun caarifun rumya bitashayuc can abihi abihiis oo ah fudayl ibn khaswaan wahiqa can ibn abi نعم عبد الرحمن بن أبي النعم وهو صدوق عن أبي هريرة عبد الرحمن الصخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال أبو هريرة قال رسول رسولك صلى الله عليه وسلم الذهب ذهب وبالذهب لغو إيبيو وزنا بوزن وميزان ميزان أوليكم مثلا بمثل اسكو جن جن أما جن إي جن والفضة فضة أو بفضة إيبيو وزن الميزان بوزن ميزان أوليكم مثلا بمثل جن كجن ويان faman zaada qofka kordhiya o isdaada ama kordhin faqad arba riba ayuu la imaaday baycu dahabi bidahab dahab oo dahab lagu iibiyey ayuu baabkan u baab tii hor maxay ahayd waa diinaarkii maxalshaahidka waxaa weeyaan baycu dirhami bidirham wاlfidatu idadi dirhamkiis muxuu ahaa asalkiisa fido maan istinbaadkiisa waa dhera nacam baabu bayc dahabi dahabka lagu ibi dahabi lagu iibiyo baabkan baab xadiidka afar kun shan boqol iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qala alimamu nasai alayh mtullah akbana qutayma bn saciid can malik ibnu anas can naafic mawla cabdillahi bn cumar can abi saciid alkhudri xadiis rubaaci weeyaan ana rasuula rasulka alle sala allah alay slam qala wuxuu rasuulkeenna laa tabiicu war gadina adahaba dahabka bidahaba ku gadina ilaa milan bimilin inuu isku jin yahay mooyane walaa tushifuu ha kordhinina bacdo barkeed alaa bacd barka ha kordhinina tushifuu ay taziidu weyaan ha ziyaadinina walaa tabiicu ha gadin alwariqa fidada bilwariqi fidaha ku gadin ilaa milan bimilin inay isku mid yihiin mooyane walaa tabiicu minha walaa tabiicu ha gadin minha iyada xaggeeda shay-an shay haa'iban maqami minaajizin shay halka ayada yeelo marka ayada la kala wareegsana ha ku gadina qaaraa meesha yeela qaarna waa maqanta qaarka maqan maya iyo qaarka yeel iskuma gedi karo xadidka afar kun shan boqol iyo ko iyo todobaatanaad waa xadii صaxiixa qaala imam abarna xumayd ibnu ah, mascad waa saduuq asami weyaane wa ismaciil mascuud اjaxdari wa iqa qaala waxay xadana yaziid wah bn zureyc wa iqatu habt qala xadana ibnu cawn cabdulahi bn cawn wa iqatu habtun faadil can naafic mawla cabdillahi bn cumar can abi saciid اkhudri qala wuxuu yihi abu saciid basura wuxuu arkay ama waxay aragtay mararka qaar maogtahay dhibkana haysto marka laqbada ay noqoto shay lab ku ah muxuu ahaa eh, ereyga soomaaliga ayaa dhadig ku noqona carabiga shay dhadig ku ah waxaa weeyaan soomaaliga ayaa carabiga lab ku noqoni hadda basura cayni il maxay taade caynaya mise cayni basura cayni maxaad leedahay ishayd mise mise isha isha ma ma ma ma ma laba mise waa dhadig luqadda soomaalida ishayda aha laba mise dhadig dhadig soomeka laakin taaniid <laughs> majaazi waa طabcan xaqiiqi ma aha marka basura waxay aragtay caynii ishayda saasu maa lena war kale hayno markaan laqma marino laakiin caynun haadihi caynun mise hada caynun maxaa la dhihi sheekh alcarabiya haadihi cayn caynun wala hada caynun hada caynun aw hadihi caynun Ah, soomaaliga garta laakiin waxaan ka hadlayaa carabiga haadaa cayn o haadii caynun qur-aanka ka keena caynun axsant caynun jaariya maxay ta marka muanaa mudakar muana saas sooma axsanta marka khalaas waa iswaafaqna basaro basra dhadigay marka waad <laughs> noqotay waaya ahay qaala wuxuu yidhi abu saciid basura waxay aragtay cayni ishayda wasamica ay maqashay uduni dhegtayda min rasuulilah rasuulka ay ka maqashay sala allahu calayhi waali wasalam fadakara wuxuu sheegay marka markuu saas yidhi fadakara wuxuu sheegay annahya reebid la reebay can dahabi dahab oo bidahabi dahab lagu iibiyo biwari lagu iibiyo fid ilaa sawan bisawa inay kuwa siman yihiin mooyane sawan bisawa sinaan sinaan milan bimilin isku jin ama isku mid isku mid walaa tabiicu hagadina ayuu nabig sal slm aa'iban mid maqan oo kuwa iyaga ka mid ah anwacda ribowiga ah binaajidin mid jooga walaa tushifu ha kordhinina axaduha midkeedna calaa akhirka kale ka kordhinina oo ka badinina weyaan hadday isku nooco yihiin xadii afar shan boqol iyo labaiy todobaatanaad waa xadii saxiixa qaala aimam nas a abarna qutay bn saciid can malik can zayd bn aslam alqurashi iqatu caalimu werusil can ataa bn yasaar alhilaali mawlaahuma iqatu faadilu saxiib mawaaciid ana mucaawiya ibn abi sufyaan baca wuxuu iibiyey siqaayatan inaaan ay waal weyaan waal oo min dahabin oo dahaba oo wariqin ama fida ah biaktara min wasniha miisaankeeda in ka badan ayuu ku iibiyey ma garateen faqaala abudarda wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuula baan ka maqlay sal slm eh, yanha isagoo diida can hada can mili hada kanoo kale ama beecan oo kale iyo kale wareegsigaas oo waxaa weye waal eh, dahab ah amaba fido ah in miisaankiisi in ka badan oo dahaba ama idahabki ama isla fidadii ah in lagu iibiyo isagoo diidaa ayaan maqlay ilaa mila bimilin inuu mid isku jin oo siman yahay mooyane mujdan marka mucaawiye madhabkiisa muxuu ahaa uu qabay ribal fadliga waxaa weeyaan nahyigaad sooma gaarin ayaa laga yaaba wallahu aclam baabu bayci qilaada kuusha geditaan la gada fiiha kuusha gudaheeda waxaa ahday alkharazu kuul caadi ah iwa dahabu iyo dahab kuul waxay ka kooban tahay dahab iyo waxaa isku jira ama silsilad waxay ka koobantahay dahab iyo iyo waxyaabahan kale oonan ahayn fidada aanan ahayn dahabka cafwan bidahabi dahab lagu gada kuulaad haysataa tusbax oo kale markaad haysato wax dahab ayay u badanta ama dahabaa ku jira kuul caadi iyo fido caadi iyo waxyaabo kale oo muxuu ah, waxyaabaha nuxaasta iyo waxbaa ku jira marka dahab khaalis ahoo saafi ama lagu gadi karaa maya maxaa yeelay inta dahabka oo inta ku jirta biabti ma la yaqaana lama yaqaano kan kalena waa la yaqaanaa waxaa laga yaaba inuu kambato ama uu kambato haddii ay taa dhacdana maxay noqotay laba dahab oo laisku gaday oo waxaa weeyaan aanan sinayn maadaama ay waxaa mila bimil lama heli karo maadaama mila bimil aan la heli karin kuushaas ama silsiladaas dahabki wa kale isku jira in dahab khaalis lagu gado lama ogola fidadin waa lamid kuul ay fida iyo eh, waxyaabo kale isku jira in fido kaligooda khaalis lagu gado lama ogola nabigeena ayaa diiday arrintaas alai sala slam waana iman doontaa nacam xoolaha noolka dhib ma lahan taa waxaa wax dhiba weyn igama muuqato maxaa yeelay asnaafta iyo noocyada ribowi kuma jiro geela iyo xoolaha nool kuma jiro nacam waa yahay xadiidka afar kun shan boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa ah. qaala alimaam ibn sacad akhbarna qatayb ibn saciid qaala xaddatana layth ibn sacd can abi shujaac saciid ibn yaziid almisri waa caabid can khaalid ibn abi cimraan almisri waa eh, faqiihun saduuq can xanash xanash ibnu cabdilaahi asancani waa iqa can fadaala ibni cubayd اlansaari waa saxaabi jaliila radia allahu tacala canhu ardaa wa can jamiici saxaabati rasuli sal l slm waraxima jamiica aruwaat qaala wuxuu yidhi fadaala ishtaraytu waxaan soo gatay yowma khaybara maalinta khaybar ayaan soo gatay qilaadatan kuul ayaan soo gatay fiiha kuusha gudaheeda waxaa ahaaday dahabun dahab iyo kharazun kuul caadi ah biاtnay caشhara dinaaran toban iyo laba shilin oo dahab ayaan ku soo gatay fafasaltuhaa kadibna waan kala soocay oo kuushii caadigeedaan ka saarayo waxaan meesha ku soo reebtay dahabkii ayadaan kala saaray fawajadtu waxaan helay fiiha kuusha gudaheedii waxaan ka helay akara min inay caشhara dinaaran toban iyo laba diinaar wax ka badan oo dahab ahaan meesha ka helay fadukira dalika lلnabiy sala allahu calayh wali nabiga arrinkaa loo sheegay faqala wuxuu laa tubaacu lama iibiyo xataa tufasala ilaa la kala sooca marka la kala sooca oo la ogaado kadib ayaa la gedi ayuu nabigeena yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadii afkun shan boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai a ramat akhbarna camr ibn mansuur annasa'i wa tabt qaala xadaana moxamed ibn maxbuub albunani wa qaala xadaana hushayn bashiir alwasiti wa tabtun kahiiru الtadriisi wاlirsaal alkhafiy qaala wuxuu yihi anba'na leyth ibn sacd almisri can khaalid ibn abi cimraan wa faqiihun saduuq can xanash ibn cabdilaahi صancani wa iqa can fadala ibn cubayd alansaari waa saxaabi jaliila radia allahu tacala canhu ardah qala wuxuu yihi fadala asabtu waxaan helay yowma khaybara maalinta khaybar qilaadatan kuul fiiha gudeed u ahaada dahabun dahab iyo wakharazun kuul iyo waxaanan dahab ahayn aradtu waxaan doonaa aabi ahaa inaan sii gado faukira waxaa loo sheegay dalia arrinkaas linabi nabiga loo shegay sal slm faqaala wuxuu yidhi ifsil kala saar bacduhaa barkeed min bacdin barka kale uma kadibna bicha gad weyaan oo inta dahabna dahabaan u inta kuulahaana kuulahaan u weyaan marka labadaas arrimood xadiidka hore xadiidkan aad uma kala fogo oo waxaa weeye marka hore uu soo gatay saasa uu soo gatay kadibna nabigeena loo sheegay sala allahu calayhi waali wasalam in Eh, uu sii gedi rabo amaba waxaa weeyaan eh, iyadoo sideed uu sii gedi rabo kala saar ayaa lagu yidhi kala saarkii waxaad keenay marka inay badnaan imaado oo dahabkii laba iyo tobanka eh, diinaar ahaa wax ka badan ay meesha ka soo baxda kadibna nabigan arrinku inuu diida labada xadiis marka waxaa weeyaan isma diidayaan waa isla baabu bayc اlfidati fido in lagu iibiyo bidahabi dahab lagu iibiya nasii'atan iyada oo waxaa weeyaan dibdhig meesha uu ku jiro oo labada qaybood mid ka mida la dibdhigi midna uu marka iyada meesha yeela dayn lagu gadi weeyaan xadiidka afar kun shan boqol iyo شhan iyo todobaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala alimam nasri cali tlaq bana moxamed ibn aljawaas alkhuzaci waa hiqa can sufyaan ibn cuyeyna can camr ibn dinaar can abilminhaal abulminhaal waa cabdiraxmaan ibn mucim albunani waa hiqa qala wuxuu yihi baca baca wuxuu iibiyey shariikun shirkad shariikun lii mid shirkad ila ah shariikun hirkad shirkadle oo lii ani shirkad ila ah wariqan fida binasii'atin dibdhig ayuu ku iibiyey iyada oon marka iyada la kala qaadin hoy ho aan la dhehaynin fa wuu i yimid ninkii aan shirkadda ahanay fa akhbaranii wuu ii warramay labadin marka waa shirkad waa masalada xali oad ogeydeen waa shirkad nin baa marka waxaa weeyaan fida iyo wuxuu isku iibiyey i ayuu iibiyey markaasa weliba iyadoo la dibdhigay i il lagu ibi aban fa jaanii wuu yimid faahbaranii wuu ii warramay faqultu waxaan idhi haada arrinkan laa yasluxu ma suubada arrin bannaan ma ahan arrin la ogolyahay ma ahan qaala wuxuu yidhi qad wallaahi baan ku dhaartaye qad xaqiiqa wallahi allaan ku dhaartaye bictuhu waxaan ka soo eh, bictu waxaan ku beeciyey fi suuqi suuqaan muxuan ku gaday bictuhu fi suuq suuqaan ku gaday wamacaabahu calaya wamacaaba iguma ceebaynin calaya aniga axadun qof cid igu iibis eh, igu ceebaysan lama ark suuqiyaan intaan dhex istaagay aan ku gaday oon waxaa weeyaan fidadii oo weliba dibdhig ahaan sii iibiyey nin baa kaba soo qaad fidadaan intaad iga iibso fido kale eh, amaba fidadan waxaad iga iibso eh, dahabkaan iga iibso laakiin muddo berri iyo beri dambaan muxuu aan ka qaadani cid igu qabsatay lama arkin wamacaabahu calaya axadun arrinkaas waa badan yaha la socda qofku wuxuu kuleeyahay waxaanaad sheegaysa haddii ay muxuu xaaraan yihiin culimadima ay ka hadlaan oo dadkaba ay diidaan oo suuq yaaba sidaasaha <laughs> waa cilad ilaa xilligaad jirta la socda kow wamacaabahu calayhi axad faataytu waxaan u imid albara ibn caazib radia allahu tacala ardah ayaan u imid fasa'altu arrinkaas ayaan weydiiyey faqala wuxuu yidhi qadima calayna nebiyu nabigeenna ayaa noo yimid calayhi salaatu wasalaam almadiinata magaalada madiina wa naxnu annagana nabiicu aan gadayna hada beyc beycaas ama iibkaas aan wa ku kala gadanayn ayuu nabiga noo yimi sal slm faqaala wuxuu yidhi maa kaana wixii ahaada yadan biyadin hoo iyo hoo amaba io dhiib aan kuu dhiiba wixii ahaaday falaa ba'sa dhib ma laha wamaa kaana wuxuu ahaaday nasii'atan dibdhig wixii ahaaday oo gadaal damba aan kaa qaadana ama gadaal damba aan kuu keenaya wixii ahaadayna fa huwa isaga riban waa riba saasuu nabigeena yidhi calayhi salaa slam marka baabkan waa baab riba weyaan uma kadibna qaala lii wuxuu yidhi iti ninkii saaxiibka ahaa <laughs> weli ma qancin iti zayd bn arqam u tag uma kadib cafwan ninka saa dhaha waxaa albara bn cazib aa dhihi uma kadib qaala lii wuxuu yidhi zayd ninka la yihahdo albara bn cazib iti zayd bn arqam u tag waa saxaabadan nabigeena ragga culimadooda ahaa faataytu waan u imid fasa'altuhu arrinka ayaan wax ka weydiiyey faqaala wuxuu yidhi mila daalika arrinkaas oo kale tabti aad muxuu ibrahim bn cazib yidhi ayuu asna fatwooday in arrinkaas uusan bannaanayn uu ribo yahay oo waxaa wey meesha ay ka maqan tahay waxaa weeyaan altaqaabud fi اlmajlis inay meesha ka maqan tahay ayaa waxaa weeyaan uu sheegay xadيث afar kun شhan boqol iyo lix iyo todobaatanaad waa xadيث صaحيixa qala imam نس ي أخbarna ibrahim ibn xaسن الkhثcmi waثiqة qala xadaثna xajaaج ibn mxamed الأcwar qala xadaثna ibn jurayج cabdimلك ibn caزيز ibn jurayج weyaan qala akhbaranii cmr ibn dinar wa caamir ibn muscab ninkaas ragga kale waa taqaanaan caamir ibn muscab waxaa wey laa yucraf ibnu xibbaan ayaa kale calaa caadatihi iqa yiri annahuma ninka la yihahdo camr ibnu dinaar iyo camr ibnu muscab xadiidku waa saxiix nin majhuulna waa ku jira oo laa yucrafa muxuu ku noqday waa maqruun wuxuu ninkaas wuxuu ku lifaaqan yahay camr ibnu dinaar marka isaga maba loo baahnaba ama ha jooga ama ha maqnaada annahuma labadaa nin samica waxay ka maqleen abalminhaal abalminhaal ayay ka maqleen oo iqada ahaa iyo qol isagoo leh sألtu waxaan weydiy albara بن caزimi raضي الlahu taعalى canهu arضah iyo وaزayd iبn arqami raضي الlahu ta anu arضah labada ayaan weydiiyey maxaad weydiinayaa waa masalad haddan soo marayn oo ahayd in dib loo dhigi karo beeca waxyaabahan fidada iyo dahabka naqdaynka oo kale iyo wix la midka ah ama asnaaf aribawiya faqaala waxay yihahdeen kunaa waxaan ahenay taajirayn laba ganacsado ayaan ahenay calaa cadi rasul lah nabig zamnkii salى اllahu عalيه fasalnaa waxaan weydiiyey nabiy lahi nabig alaan weydiinay sal slm can isarfi sarafkan wax ka weydiinay fa wuxuu yidhi in kaana hadduu aada sarafki yadan biyadin hoo iyo hoo ama idhiib aan kuu dhiibe falaa ba'sa dhib ma lahan wain kaana hadduu yahay nasii'atan dibdhig hadduu yahayna falaa yasluxu ma suubada horay waxaan u sheegnay oo madaxaad aan ka baxayn marka xadiidkan aad aragto waxaa laga yaabaa inaad tidhahda yadan biyadin hadduu yahay haddii xataa aan kala badiy maya haddii ay asnaaftan ribowiga isku nooc tahay oo dahab dahab fida fida eh, qamadi qamadi timir timir lagu bedelani laba shardiyaa meesha ku taalla altamaaul waاltaqaabud inay iskula ekaadaan meeshan lagu kala qaato midaan dambe hadd uu sheega waxaa weeyaan haddii ay waxaa weeyaan eh, haddii ay kala nooc yihiin waa marka mid marka la shardina yadan biyadin markaas weyaan in kaana hadduu yadan biyadin ho iyo ho ama idhiibaan kuu dhiibe falaa basa dhib ma laha in kaan hadduu yahay nasiiatan dibidhigna falaa yasluxu ma suubato oo ma banaano weyaan xadidka afar kun shan boqol iyo toddoba-iyo toddobaatanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nasai alay wsl akhbarna axmed ibn cabdillaahi ibn xakam albasri waa iqa can moxamed ibni jacfar gundar weyaan waa iqatu saxix kitaab qaala xadadana shucbatu waa imaamkii can xabiib can xabiib ibn abi haabit alasadi mowlaahum waa iqatu faqihum فقيه جليل كثير التدليس والإرسال هي xabiibkaas qaala wuxuu yidhi samictu minhal baan ka maqlay oo iqada ahaa qala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey albara bn caazibin radia allahu tacala canhu ardaa can isarfi sarfka wax ka weydiiyey faqala wuxuu yidhi sal waxaad weydiisay zayd ibn arqab markuu u sheegay kadib ayuu haddana salta ku daray la socda waa xadiidka hore ayaa kuu fasiri sal zayd ibn arqam weydiiy ayuu yidhi zayd ibn arqam soo weydiiy ama soo su-aal fa inahu isaga khayrun fainahu isaga ayaa khayrun khayr badan minii aniga aw aclamu iga cilmi badan waxaa weeyaan qofka fadliga lah dadka ahlu fadliga umbaa garta tawaaduca saxaabada nabigeenna iyo dadka ahlu cilmiga inay cilmigii in loo doonto dadka ay u leexiyaan waa dhaqankoodii waana dhaqanka loo baahan yahy fasaltu zayd zaydan baan weydiiyey ibnu aabit eh, ibnu arqam weyaan radia allahu taala ada wuxuu yidhi sal waxaad weydiisay albara bara weydiiy fainahu bara'aya khayru minii iga khayr badan wa subxaana allah fiiri akhyaaray faqaala waxay idha jamiican nahaa wuxuu diiday rasuulullah rasulka al sl slm can ilwaraqi fidadi bidahabi dahab lagu iibiyey daynan iyadoo muxuu ah dayn ah wuu diiday nasiicada laguu sheegay way dayntaas weyaan radia allahu tacala canhum jamiica wsala allahu calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi waslem aan boobsiina marka labada xadii ama saddexda xadiis soo socota baabu bayc ifidati idada lagu iibiyo bidahabi lagu iibiyo iyo wa baycu adahabi dahab in lagu iibiyo bilfidati fida lagu iibiya caddayn la cadday ayuu baabkan u baab yahay xadidka afar kun shan boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad waa xadis saxiixa qaala alimaamu nasai alih mat llah wa fii ma quriadaas badela qaraa weeyaan wa fii ma qara'a weeyaan wa fii ma xadiid imaam النasaa'i adhihi caleyh raxmat الlah wa fii ma xadiid qara'a uu nagu dul akhriyey calayna korkanaga axmedu ibnu maniic uu nagu dul akhriyey albaqdaadi wa iqaة xaafid qaala wuxuu yidhi axmed maniic xadaثana cabaad ibnu cawaam alkilaabi wa iqa qaala xadaثana yaxya ibn abi isxaaq alxadrami mowlaahum wa saduq rubama akhطأ qala wuxu yhi xadaثana cabdiraxmaan ibn abi bakra النحو وصدوق ربما أخطأ عن أبيه أبيهis oo نفيع بن xاaرثة الxاrث رضي الله taعالى عنه أرضاه qال وxu نفيع نahاa wuxuu diiday rasul رsulk صل sلم wuxuu diiday can beyc الفiضة فiضad in lagu iibiy biالفiضة فid lagu iibiy waa diiday iyo wdahabi dahab lagu iibiy bidahabi ayuu diiday intaan istثني mxuu ahaa uusan imaanin alla boodin waa ti xalaa ka sheekaynayn ilaa sawaan bisawa inay siman yihiin inay isla siman yihiin mooyane wa amarnaa wuxuuna faray an nabtaaca inaan iibsanno adahaba dahabka bilfidatan ku iibsanna kayfa shiina sidaan doonna walfida ahay adahaba bilfida kayfa shina walfidata fidada inaan iibsanno bidahabi kayfa shiina sidaan doonna laakiin shardiga uxed maxay tahay ida kaana yadan biyadin biduuni shak xadii afar kun shan boqol iyo sagaal iyo toddobaatan waa xadii saxiixa qaala alimam nas akhbarna moxamed moxamed ibnu yaxya ibnu moxamed ibnu kaiir alxaraani wa iqatu saaxib xadiid qala xadaثna abu tawba الربيع بن نافع الحلبي الطرطوسي وهي ثقة حجة عابد قال وحي حدثنا معاوية بن سلام الحبشي وثقة عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي عن أبيه نفع بن حارث رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه قال وحي نفع بن حارث نهانا وحنو ديدي ama naga celiyey naga reebay rasul rasulka sal slm an nabiica inaan gadno alfidata fidadi bilfidat fida aan ku gadna ilaa cayna bicaynin ay yadan biyadin waa caynan bicayn macneed waxaa weeyaan yadan biyadin saa la socda caynan labada labadii muxuu ahaa cayn aan isku bedelno waa labadii nooc caynan bicayn ay yadan biyadin sawaan bisawaain ay weliba siman yihiin walaa nabiica inaan iibina nabiga waa noo diiday sal sl nahaana an nabiica weeyaane adahaba bidahabi aan ku iibino ilaa caynan bicayn mxuu aha io aan kuu dhiibe amaba hoo iyo ho sawaan bisawaain ay weliba siman yihiin qaala rasul wuxu yih sal slm tabaayacuu war wax ku kala gata ama kala gata adahaba dahabka bilfidati ku gata kayfa shitum sidaa doontaan wlfidat fidadii bidahabi dahab ku gata kayfa shitum sidaa doontaan meesha waxaa ku jira idaa kaana yadan biyadin xadiiska hore cadaynaysa xadiista horen soo marnay ayaa noo cadayni xadiiska afar kun shan boqol iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي عليه أخبرنا عمرو علي فلاس وثيقة حافظ قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبيد الله ابن أبي يزيد المكي وثيقة كثير الحديث أنه يساق سمع كما قال ابن عباس xadiidkan marka muxuu yahay isna waa rubaaci yaquul isagoo le xadaanii usaama ibn zayd khumaasiyu noqday marka waa riwaayat saxaabiyin can saxaabiy ana rasul rasulka al sl slm qaala rasulkan wuxuu yidhi laa ribaa riba ma jirto ilaa fi nasii'ati midda dibdhigga u saaxiibka mooyane horey waxaan u sheegnay akhyaaray ribada waa laba qaybood riba alfadl oo midaan eh, aan hadda ku jirnay ah midda labaad waa riba nasii'a waxaa weeyaan waa daynta la bixiyo oo kadibna muqaabilkeedii iyo booskeedii lagu qaato dhaqaalo marka meeshaan muxuu soo dejiyey ninka la yidhaahdo usaama bn zayd cabdulahi bin cabaas inuu usaamo ka wariyey inuu nabiga yidhi alayh slat slaam laa riba ila fi nasiia xadiid badan ama laba xadiid oo kale oo noocaas macnahaas macno u dhow cabira ayaa noo imaan doona macnaheeda marka maxayt macnaheeda maxayt macnaheeda yani riba alfadli meesha ma jirta miya madhabkaas in kastoo laisku haya ka noqday io kama noqonin waxaa la keli noqday oo fariidan waxiid noqday cabdulahi bin cabaas saxaabada nabigoonoo dhan ayuu dhinac ka maray ma garateen marka culimada xadiidkan macnihiisa maxaa loola jeedaa ayay wax badan ka hadleen marka macnaha ugu dhow waxay leeyihiin ribada noocii la yaqaanay oo adkayd oo muxuu ahaa jaahiliga la isticmaali jiray noocaas oo deynta ka dhashay ay ahayd saas in lagu fasira ay u badan yihin wallahu aclam laa riba riba ma jirto ila fi nasii'ati ay riba haliida laha taarikh طawiil min alfasaad waay xadid afar kun shan boqol iyo kow iyo sideetanaad wa xadis صaxiixa qala imam nas aleyh ramat lla akhbarna qutayb bn saciid qala xaddaثna sufyan bn cuyeyna can camr bn dinar can abi saalix asamaan asamaan azayaat dakon weyan waa iqatun habt anahu isaga samicuu ka maqlay aba saciid اkhudri sacd bin malik bn sinaan yaquul isagoo qultu waxaan ihi bn cabaas cabdullahi bn cabaas waxaan ku idhi ama idhi ara'ayta bal ka waran haada arrinkan aladii kaasu taquulu aad leedahay shaygan aad leedahay ribalfadli meesha ma jirto aad leedahay oo ribada un jirto waa nasiia aad leedahay ashayan shay miyaa wajadtahu aad ka heshay fii kitaab illah kitaabka alla caza wajal aad baa u taqaanaa ow amaba shayan waa shay oo samictu aad ka maqli min rasul rasulka aad ka maqli sal slm qala wuxuu yidhi maa wajadtuhu kamaan heli min kitaab illah kitabka alle kamaan helin caza wajala walaa samictu min rasulilah kamaan maqlin sal slm walaakin warka lagu lagu laabaye usaama bnu zaydin ayaa khabarna ii warramay marka toos nabiga uguma soo qaadin la socda marka waxaa dhici karta wahmi meesha inuu soo galo waa suuragal ila qofku waa bini aadam ana rasul rasul sal sl rsulkan wuxuu yidhi inamaa in kalamaan arriba ribada fi nasii'ati midda dibdhigga iyo riba dayn taas un weeyaan waa tii aan hadda aan sheegnay waxaa loola jeeda in arrinta iyada ibnu cabaas uu la keli noqday culimada qaarna waxay qabaan inuu ka noqday lakin sida raajix inuusan ka noqonin weyaan radia allahu taa arda xadiidka u dambe casharkeena insha allahu tabarak watacala caawa afar kun shan boqol iyo laba iyo siddeetanaad waa xadiis daciif qaala alimaam nasai akhbarnii axmed ibnu yaxya alawdi wahiqa can abi nucm can ah, abi nucaym abu nucaym waa alfadl ibnu dukayn wahiqatun tabt qaala xadadana xamaad ibnu salmata wahiqatun caabid can simaak ibnu xarb aلduhli waa saduuq wariwaayatuhu can ikrima haasa muariba watahayara biaakhiriha fakaana yatalaqan cuduro dhowr ah ayaa meesha ku jira la socda oo simaak xaggiis ka imaaday can saciid ibni jubayr ibni cumar cabdulahi bn cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhumaa waradia an radia allahu can jamic saxabati rasul lah sal slm waraxima jamic aruwaat qaala wuxuu yihi cbdullahi bn cumar kuntu waxaan ahaa abiicu mid iibiyo alibila geela ayaan gadi jiray bilbaqiic meesha baqiic la yihahdo qubuurta lagu aaso ayaa muxuu aha qeyb ka mid ah ayaan geel ku gadi jiray fa abiicu waxaan ku gadi jiray bidanaaniir shilimaad dahab ah wa ahudu waxaan qaadan jiray wa aakhudu addaraahima shilimaad oo fidlo aan qaadan jiray fa ataytu nabiya nabigaan ugu yimid sal slm fi beyti xafsa binti cumar binta cumar oo walaashii ah gurigeedaan ugu yimid radia allahu tacaala canhaa xafsa eh, faqultu waxaan ya rasu rasuulka allow inii ani uriidu waxaan doonaa an asalaka inaan su-aalku weydiiya aan doonaya inii aniga abiicu waxaan gadaa libila geela bibaqiici meesha baqiici ayaan ku gadaa fa abiicu waxaan ku gadaa bidanaaniir ayaan ku gadaa waaahudu addaraahim danaaniirta waxa wey waa shilinka dahabka ah daraahimtana waxa wey waa fidada qaala wuxuu yidhi laa ba'sa dhib ma lahan an taaudaha taakhudahaa inaad ku qaadato geela an taakhudaha inaad ku qaadato macnaha maxay waxaa weeyaan xoolihii lacagta aan ku soo gaday ayaan ku baddashaa weeyaan ia ku bedeshaa laa baasa dhib ma lahan an taakhudaha inaad ku qaadata fidadii oo dahab ku bedelata ama dahabkii aad fido ku bedelata bisicri yowmiha maalinteeda sicirka ay suuqa ka joogta maa lam taftariqaa intaadan kala tegin wa baynakumaa dhexdiina ay ahaato shayun wax ay iskuu kiin hareen haddii aadan samaynin ood markiiba aad hoo ay hoog kala qaadataan waxba dhib ma lahan ayuu nabiga cadayna sala allahu calayh waali w slem xadiidka macnihiis waa macno saxiixa laakiin sanad ahaan uu daciif yahay hada wallahu aclam wsala allah wslam abdi rasul mustafa